الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa mar labaad alaxnaf bin qays axnaf bin qaysin yatatalmadu calaa yadi faaruuq faaruuq gacantiisa ayuu ku jirayu wax ku soo bartay talmiidna wuxuu ka ahaa ama u ahaa calaa yadi faaruuq ina haada algulaamu gulaamkani wallaahi baan ku dhaartaye huwa sayid waa sayid wainahu asagu la sayidu ahli lbasra ahlu basre sayidkoodii waaye cumar ibn اkhaaab baa sidaa yihi naxnu anagu al'aana haddeertaan fii awaa'ili khilaafati اfaaruq baanu ku jirnaa xilligii khilaafadii cumarulfaaruq awaa'ilkeeda iyo bilowgeeda nadara allahu ilaahay ha iftiimiya wajhahu wejigiise wahaahum kuwani ulaa'i kuwaan ayaga ahna alanjaadu waa geesiyaashii alamjaadu waa kuwii sharafta lahaa oo rahdu laxnaf bni qays alaxnaf ibnu qays rahdigiisii iyo tolkiisii markaa ka mid ah oo min bani tamiimin reer bani tamiim ahna waa kuwaana oo yamtatuuna waxay ku fadhiyaan oo ay ku fadhiisteen sahawaati sahawaati alkhuyuuli fardaha dhabaradooda assaafinaati ee saddex ku jooga ah fardihii saddexda ku istaagahayay sahawaadkooda iyo dhabarkooday ku fadhiyaan wayataqalladuuna waxay garwaaxsanahayaan assiyuufa seefihii ayay garab ka saarteen seefihii bay garwaaxsadeen alraqaaqa aad loo afeeyey almurhafaati haddana la jilciyee jilleeca ahaa ee si fiican loogu dagaalgeli karo wayarxaluuna waxay ka guurahayaan can manaasilihim degaankoodii meelihii ay deganaayeen xaggooday ka guurayaan oo fil axsaa'i iyo wanajdin ah axsaa iyo najidkii ay deganaayeen e, muyamimiina muyamimiina muyamimiina ayagoo u qastahaya oo saarahayo u jihaynaya wujuuhahum wejiyaalkoodana shadra albasrati basra dhankeeda yuriiduuna waxay doonayaan alindimaama inay ku biiraan ilaa jumuuci اlmuslimiin ciidanka muslimiinta almuxtashidiina ee ku ururay ee isugu tegay hunaaka meesha basra ah taxta qiyaadati cudbati bni haswaan cudba ibnu khaswaan qiyaadadiisa iyo maamulkiisa hoostoodana ku sugan liqitaalin اlfurusi furus la dagaalankeeda jihaadan ayagoo lala jihaadaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa nimankaana way soo baxeen oo dhankaasay soo aadeen iyo wa alaban alab iyo raadin ay raadinayaan limaa cinda allah waxa ilaahay agtiisa ahaaday oo min xusni hawaabi abaalgud wanaagsan ah wa kaana macahum kooxdaa reer bani tamiim waxaa la jiro micigooda ah fataahum shaabkoodii wiilkii yara ee cajaa'ibta badnaa ee dhallinyaraha ahaa alaxnaf ibni qaysin ahaa ayaa markaa la socda wa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiibkaa talaqaa wuxuu la kulmay oo soo gaartay cudbat ibnu khaswaan kitaaban warqad oo min amiiri lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii uu u soo diray waa cumar ibn alkhadaabe ya'muruhu fiihi asagu wuu ku amrahaya warqadaa gudaheeda cutba bian yursila inuu u soo diro ilayhi xaggiisa cashara toban oo min sulaxaa'i caskarihi ciidankiisa kuwa ugu fiicfiican ah wa axsanihim kuwa ugu wan wanaagsan balaa'an xagga wacdaraha filqitaali dagaalka marka lagu jiro toban iisoo dir buu yidhi cumarna wuxuu rabaa wakhtigaa liyaqifa inuu u kuur galo ee uu ka dul istaaguu ogaada minhum xaggooda calaa axwaali اljeishi ciidanka axwaashiisa iyo waliyatamalla inuu ka buuxsado qalbigiisii maskaxdiisa mimaa cindahum waxa agtooda ahaaday oo min ra'yin ra'yi iyo wamashhuuratin tala ah wixii shawr iyo ra'yi araa ahna inuu bal maskaxdiisa geshto fasadaca waa u hoggaansamay oo uu fuliyey cutbat bilmri amarkii cumar wajahaza wuxuu diyaariyey cashrata toban oo min safwati rijaalihi raggiisa kuwa xulka ah waay safwada kuwa la doortee ugu fiicfiican buu ka soo xulay wa jacala baynahum wuxuu dhexdooda yeelay tobanka alaxnaf ibnu qaysin axnaf ibnu qaysna wuu ku soo daray wawajahahum wuxuu usoo soo jiheeyuu u diray tobankoodiiba ila almadiina madiina cumar xaggeeda maula way soo istaageen rijaalu lwafdi wafdigii rijaasha rijaashii wafdiga ahaa bayna yaday amiir lmu'miniin mu'miniinta hortiisa mu'miniinta amiirkooda hortiisay soo istaageen faraxaba bihim wuu soo dhoweeyey cumarna ayaga waadnaa wuxuu ku soo dhaweeyey majaalisahum majaalistoodii buu dhoweeyeyoo meel asaga u dhow oo fiicanoo sharaf leh ayuu fadhiisiiyey uma kabacdi sa'alahum wuxuu su'aalay can xawaa'ijihim danahooda waxyaabaha baahi ay qabaan tobankooda iyo wa xawaa'iji caamati nnaasi dadka guud ahaan dhammaantood xawaa'ijtoodii danahoodana wuu weydiiyey fa nahaduu way istaageen ilaahi xaggiisay isu kaceen tibaacan ayagoo isdabagalsan macnaha marba mid buu hadlay wa qaaluu waxay dhaheen amaa caamatu nnaasi dadka caam ahaantooda fa anta adigaa waliyuhum weligoodii ah adaa maanta hogaamiye u ah cid laga su'aalaya ma laha wa saaxibu shu'uunihim shu-uuntoodii danahooda qofkii qaabilsanaay saaxiib ku ahaa waa adiga wa amaa naxnu annagu soo maa fanatakallamu waxaan ka hadlaynaa can khaasati anfusinaa nafafyaalkeenna khaasadooda can khaasati anfusinaa baanu ka hadlaynaa uma bacdi alaba wuu ka codsaday kullun ku kasta oo minhum ayag ka mid ah xaajatahu dantiisa mid kastoo ayag ka mida ah xaajadiisii buu ka codsaday allatii taasoo xaajaduu ka codsaday xaajadaasoo ee tacniihi allatii taasoo tacniihi uu usoo qasday ama maskaxda uga jirtayuu rabay ayuu u bandhigtay wa kaana alaxnaf ibnu qays wuxuu ahaa aakhira rijaalin aakhira rijaalin ragga ka u dambeeyey alwafdi ee wafdiga ahoo kalaaman xagga hadalka dhammaan markay wada hadleen sagaalkoodii ninkan baa u dambeeyey liannahu maxaa yeelay kaana asqaruhum wuxuu ugu yaraa sinan xagga da'da midka ugu da'yar buu ahaa faxamid allah alluu mahdiye waafnaa calayhi wuuna ammaanay uma qaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiyow ina junda almuslimiina muslimiinta ciidankoodii aladiina kuwaasoo xalluu degay fii misra masar degay qad nazaluu waxay degeen fi lkhudrati meel doog ah bay degeen meel khudro ah ayay degeen wanudrati meel nudro ahoo dalxiiska ku wanaagsan oo loo soo daabasho tagana way degeen waxay kaloo degeen walkhisabi meel barwaaqo ah oo min manaasili alfaraacinati faraaciintii manaasishoodii ahaa nimankii muslimiintii halkaa aaday saasay u nimcaysan yihiinoo bay ku jiraan wa ina aladiina kubii xallow degay fii diyaari shaam shaam diyaartoodiina qad nazaluu waxay degeen fii raqadi meel raqdi ahoo barwaaqo badan waasica wafimaari miro badan leh ayay degeen iyo wariyaadi beero oo eh, min manaazil khayaasirati nimankii qaysariyiinta manaasijoodii ahaa yay degeen fursna dadkii shaam aaday waina aladiina kubii eh, xalluu degay fii diyaari lfursi furus daaraheedana faqad nazaluu way degeen calaa difaafi alanhaari webiyaalkii alcadbati ee biyaha macaanaa geesahooday degeen difaafkooda iyo aljinaani beerihii alwaarifati geedaha waaweyn lahaa oo min manaasil akaasirati nimankii kaysariyiinta ahaa nimankii kaysariyaanta ahaa manaasishoodii oo u dhowaa webiyaalkii biyaha macaanaa iyo jinaankii beerihii waarifada ahaa ee geedaha dhaadheeraa meeshaasay ayaguna degeen walaakina qowmana laakiinse qoomkeeni alladiina xalluu degay fi lbasrati basra qad nazaluu waxay degeen fii ardin dhul hashaashatin hashaasho ah dhul hashaasho ah ayay degeenoo hashaashada waa dhulka marka uu gawaan yahayo waxna ka baxayni dhul hashaashoo gawaan ah nashaashatin nashaasho ah ayay markaa degeen dhul nashaasho ahoo carasayl ah taasna way degeen laa yajifu ma qalalaya turaabuhaa ciiddeeda walaa yambutu marcaaha daaqna aan soo bixinaynin meeshaasna anagaa degan buu yidhi axadu arafayhaa dhulkaa aan degannahay labadeeda daraf mid ka mid ah baxrun waa bad ujaajun ee qareer وطرفha الآakخر darafkeeda kalena falaatun waa dhul falaad oo bahgooye ah dhul falaad ah waaye khafrun haddana khafri ahoo kax badan macnaha dhan baadiye ahoo qodxaan iyo waxyaabo kale meehe aan wanaagsanayn waaye fazil tirtir oo zuuli yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow durahum dadkaa dhibka ka qaad buu yidhi oo ka zuuli wa an raaxay xayaatahum noloshoodana kaga raaxay dhibka wamur amar waaliyaka waaligaagii barsaafkaaga cala albatrati basra kuu jooga an yaxfira lahum inuu u qodo nahran webi yastacdibuuna minhu lmaa'a biyo macaan ay ka helaan biyo macaan ay markaa ka helaan yastacdibuuna minhu ay ka macaansadaan almaaa biyaho macnaha biyo macaan ay ka helaan wayasquuna ay ka waraabsadaan alancaama xoolaha iyo wazarca abuurka waxaa u samay buu yidhi waayo oo markaa kadibna fataxsuna u wanaagsanaado xaaluhum xaaladooda wayasluxa uu hagaago ciyaaluhum ciyaalkooda watarkhusa ay rakhiisto ascaaruhum sicirada suuqa wayastaciinuu ay u kaalmaystaan lidalika arrintaana calaa jihaadin fii sabiili illah waxaasoo dhan markay helaan in dagaalka jidka alla lagu dagaalamayay kaalmo ugu noqoto fa nadara waa eegay ilayhi ninkii axnaf ahaa cumar fii icjaabi si yaab leh buu u fiiriyey wa qaala lirijaali raggii wafdiga wuxuu ku yidhi hallaa facaltum ficla haadaa war maad samaysaan kanoo kale wuxuu sameeyey waay nin kasta xaaje io dhan asaga uu rabu weydiistay kanoo kale maxaad u noqon weyseen innahu asagu wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi cumar la sayidun waa sayide uma kabacdi qadama wuxuu siiyey waa cumar lahum ayaga wafdigii tobanka ahaa jawaa'isum abaalgudadkoodii wixii marti aqaan qaad ahaan loogu talagalay waqadama lilaxnafi axnafna wuxuu siiye usoo qadimay jaa'izatahu jaa'isadiisii wixii axnaf loogu talagalayna saasuu ugu soo dhiibay fa qaala axnaf wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiyow maa qatacnaa uma soo goynin ilayka xaggaaga alfalaata dhulalkaa cidlada ah uma soo marin walaa darabnaa ma u soo garaacin liliqaa'ika walaa darabna uma soo garaacin macnaha arlada kuma soo soconin liliqaa'ika la kulankaaga uma soo garaacin akbaada alibili safarkaa dheer fi lbukuuri iyo waalcashiyaati subax iyo galabba linayli ljawaa'izi hadiyooyin iyo jawaa'is inaan kaa helno oo aan gaarna sababteeda kuma soo imaanin wamaa liya aniga min xaajatin wax dan ah ladayka agtaada kama lihi ilaa xaajatan dan maahane qowmii qoomkayga dhammaan u sugnaaday allatii taasoo dakartu aan kuu xusay waxaa aan kuu sheegay wax nooga qabo jawaais jawaa'istan annaga ma rabnay baa cumar lagu yidhi in taqdihaa lahum haddaad u guddo oo waxa aan ku amray aad u samaysa lahum ayaga takun way noqonaysaa qad kafayta mid kaafiya oo waqayta mid kafaytaad noqonaysaa oo wawuqiita mar allaala markii waxaas aan siiyey iyo waxa aan kuu sheegay dhe aad u fulisana ilaahay subxaana wa tacaala dhib kastana wuu kaa kaafin waana lagu ilaalinayaa fasdaada cumar cumar waxaa u kordhay icjaaban bihi yaabidu canuga la yaaban yahay axnaf wa qaala wuxuu ku yidhi haddana haada algulaamu kani wiil waayo sayidu ahli lbasrati ahlu basra sayidkoodii walamaa markii infada laga yaacay almajlisu majliskii laga kala kacay oo wahama rijaalu wafdi raggii wafdigaa ay damceen bilinsiraafi inay u gadoomaan ilaa rawaaxilihim meeliyay deganaayeen <clears throat> <clears throat> inay aadaan liyabiituu <clears throat> say u baryaan cindaha rawaaxishooda agteeda ajaala wuxuu ku celceliyey uu ku laalaabay uu ku fogeeyey cumar basarow araggiisa saasuu u fiiriyey calaa xaqaa'ibihim xaqaa'ibtii boorsooyinkii ay wateen yuu indhaha ku taagay fara'aa wuxuu arkay tarafa hawbin mara dhinaceeda khaarijan ka soo baxsan min ixdaaha midood laba maray ahaayeenoo boorsadii ku jirtay mid bannaanka soo baxsan ayuu arkay fa qaama cumar waa istaagay falamasahu biyadii gacantiisuba saa ugu taabtay wa qaala wuxuu dhahay liman haadaa yaa iskale maradan faqaala axnaf baa dhahay lii ana iskale yaa amiira almu'miniin waqad adraka wuxuu ogaaday annahu istaqlaah inuu qaaliyaystay cumar maradaa uu arkay maro aad u qaaliya inay tahay buu dareemay axnaf markuu yidhi ana iska leh wuxuu ogaaday inuu cumar maradan qaaliyaystay fa qaala lahu cumar wuxuu ku yidhi markaa ma ishtaraytahu meeqaad ka soo bixisay faqaala axnaf wuxuu yidhi biamaaniyati daraahima sideed dirham baan ka bixiyey walam yacrif muusan ogeyn oo laguma garanin can nafsii nafsadiisa kuma ogaan waa axnafe annahu kadaba inuu been sheegay fii xayaatihi noloshiisa kullahaa dhammaan hayra tilka alkidbata beentaa waxaan ahayn sicirkaa uu sheegay kama soo bixinin oo sicir ka badan buu ka soo bixiyey laakiin cumar buu is sideed dirham waaye iska dheh maalintaa maalin aan ahayn iyo beentaa waxaanayn cumrigii ma sheegin dalika arrintaa waxay tahay li'nnahu ishtaraahu wuxuu ku gatay biinay e, cashara dirhama laba-iyo toban dirham sideed buu cumar ka qaylin doonaaye laba-iyo toban haddii la dhilo ay kasii dar lahayd marka fa nadara wuu eegay ilayhi axnaf cumar fii rifqin si naxariis leh wa qaala wuxuu yidhi hal laktafayta biwaaxidin mid maxaad ugu kaaftoomi weysay oo wadacta aad dhigta fadlata fadlata maalika maalkaaga inta ka soo haray labadaa aad gadatay haddaad mid keliya iibsan lahayd lacagta kale ka soo hartay fii mawdic haddaad dhigi lahayd fii mawdicin tuciinu bihi musliman muslim aad ugu kaalmayso soo maxaa saa u yeeli weysay sawtaa kama fiicneen waaye uma kabacdi qaala wuxuu yidhi khuduu warqaata min amwaalikum maalalkiina maa yuslixu wixii hagaajinaya sha'nakum xaaladiina war wixii idinka idinku filan oo xaaladiinay shanigiina islaaxinaya ka qaata wadacuu dhiga alfuduula wixii ziyaado noqda xoolaha wixii batana fii mawaadicihaa booskeeda dhiga buu yidhi mawaadicdeedii meelihii loogu talagalay dhiga waxaan tasarufka iyo xadgudubka iyo israafkaad ku socotaan dhaafa macnaha turiixuu anfusakum turiixuu uga raaxeeya anfusakum nafyaalkiina oo watarbaxuu ku ribxa oo ku liibaano meel munaasab ah oo aakhiro idin hormaraysa dhiga faaraqa alaxnafu axnaf madaxiisuu hoos u dhigay xayaa'un xishood minhu cumar xaggiisuu ka xayaynaya darteed walam yaqul shay waxna ma dhihin wax jabaaba ma uusan bixinin adina waa idmay amiiru lmu'miniina lirijaali lwafdi raggii wafdiga wuxuu u idmay bilcawdati inay isaga laabtaa ila lbasrati basra hayra laakiin annahu asagu lam yasmax uma saamixin lilaxnaf bilbaraaxi inuu raaco macahum ayaga micigooda ahna bixin buu yidhi adiga joog wastabqahu wuxuu ku reebay cindahu agtiisa xawlan kaamilan hal sano oo kaamil ah ayuu meesha fadhiyey falaqad adraka wuu haleelay ama wuxuu ogaaday cumar bihaaqibi nadarihi aragtidiisa fogaanteeda maabuu ka dareemay tawaafara tawaafir u noqdo u dhammaystirantay lilfataa wiilkii dhallinyaraa atamiimiyu reer tamiimi ahaa wuxuu ka ogaaday xagga nadar fogaantiisa min xiddati اdakaa'i caqli sarayn wa nasaacati اlbayaani caddayn saraysa wa samuwa nafsi naf koraysa wa culuwi اlhimmati iyo himme aad yaad u weyn iyo waqina almawaahibi mawaahibta ilaahay u hibeeyey ee siiya badnaanteedii khinanimadeeda arrintaasuu canugii ka dareemay halkii sano fa araada cumar wuxuu doonay marka an yubqiyahu inuu ku baaqi yeelo qariiban minhu meel asaga u dhow inuu fogeynine meel asaga u dhow inuu ku baaqi yeelo minhu xaggiisa liyasnacahu calaa caynihi liyasnacahu calaa caynihi suu ugu ilaaliyo uu ugu sanceeyo indhihiisa liyasnacahu calaa caynihi macnaha waxaa loola jeedaa inuu ballo balballamo ee uu arko ee uu markaa fiiriyo iyo waliyalqaa inuu la kulmo kibaara asaxaabati asxaabta kuwooda ugu waaweyn fayahtadiya uuna ku hanuuno bihadyihim hadyigooda uu ku hanuuno wayatafaqaha uu ku fahmo fii diin illaahi ilaahay diinkiisa calaa aydiihim saxaabada gacmahooda uma intaa kabacdi inahu kaana wuxuu ahaa cumar yuriidu mid doonahaya an yakhtabirahu inuu imtixaamo canuga inuu ikhtibaariyo can kaabin can kaabin kaab inuu markaa ku imtixaamo can qurbin macnaha meel asaga u dhow wa an yanfuda inuu gaaro ilaa dakhiilati nafsihi nafsadiisa dakhiiladeedii gudaheeda inuu gaaru ogaado qabla an yuwalliyahu intuusan u dhiibin bacda shu'uuni lmuslimiin muslimiinta howlahoodii shu-uuntooda qayb kamid uusan weli madax ka dhigin bal inuu si fiican u ogaado dalika sababtuna waxay tahay li'anna cumar kaana wuxuu aa yakhshaa mid ka cabsadaa min aladkiyaa'i dadka garaadka badan leh almaqaawili ee sarreeya dadka maqaawisha ah ee ku xeel dheer mataqaanaa dadka adkiyada ah ee garaadka badan maqaawisha ahee eh sarreeya alfusaxaa haddana faseexada badan ashadd alkhashya buu uga cabsan jiray dadka noocaasa dadka wax dhumiya ayagaa u badan ninka faseexada yaqaana haddana garaad fiican leh wax wax dhumiyana asagaa ugu horeeya waa hadduu shar raaco wax wax xanuuniyana asagaa ugu horeeya hadduu khayr markaa raaco marka cumar aad buu dadka uga cabsan jiray sababto waxay tahay fahum ayagu idaa saluxuu hadday hagaagaan mala- dunya adduunka waxay ka buuxinayaan khayran wanaag wain fasaduu hadday fasahadaanay hallaabaanna kaana dakaa'uhum garaadkoodaa wuxuu noqonayaa wabaalan ciqaab iyo fasaad cala annaasi dadka korkooda walama mar allaala markuu u dhammaaday alxawlo waktigii qaala cumar lilaxnaf wuxuu ku yidhi yaa axnafu axnafow innii anigu qad balawtuka waan ku imtixaamay wakhtabartuka waan ku ikhtibaarayo waan ku jarribay falam ara ma arkin ilaa khayran khayr ma ahe hal sano dhan imtixaan baan kugu haayay khayr mee wax kaligama kaa muuqan waqad ra'aytu waxaan arkay calaaniyatika calaaniyadaada macnaha waxa kaa muuqanaya muuqnaantii waxa kaa soo daahiraya xasanatan inay wax wanaagsan yihiin wa innii anigu la arju waxaan rajaynayaa an takuuna inay noqoto sariiratuka sariiradaadii waxa kuu qarsoonna midla calaaniyatika waxa kaa muuqdo oo kale uma kabacdi wajahahu wuxuu u diray lilxarbi اlfursi furs dagaalkeeda wakataba wuxuu u qoray liqaa'idihi qaa'idkii dagaalka furus waa abi muusa alashcari ayuu warqad u qoray amaa bacdu salaan kadib faadni soo dhoweey faadni alaxnaf ibni qays minka xaggaaga u soo washaawirhu la tasho wasmac minhu hadalkiisana dhegayso warqadaasuu u qoray iddawa wuu ku biiray alaxnaf taxta alwiyati lmuslimiin muslimiinta calankooda ama raayadooda hoostooduu ku biiray muslimiintaasoo almushariqati almuqariba bari iyo galbeedba saa u socotay oo fii bilaadi faris beriyaysanaysoo galbeedaysanaysay ayuu ku biiray waabdaa wuxuu muujiyey min duruubi lbutuulaati geesinimada calaamaadkeeda maabuu ka muujiyey jacala ka yeelay sahmuu gamuunkiisa yaclu inuu kor noqdo wa wanajmahu xidigiisana yata'allaqu inuu iftiimo waablaa wuxuu muujiyey huwa asagii wa qowmuu qoomkiisii banuu tamiim ahaa fii qitaali alcaduwi dagaalka cadowga akrama albalaa wacdare iyo geesinimo tan u saraysa wabadaluu waxay u horeen askha albadali horitaan tan u sakhisanee u deeqsinimo badan ayay u horeen xataa intii fataxa allaahu ilaahay uu ku furay calaa aydiihim gacmahooda madiinata tustara magaalada tustar lagu magacaabo oo ahayd durata taaji taajka meesha ugu sarraysay kisrawiy reer kisrawi nimankii kisrayiinta ahaa waa bilaadii furuse meesha ugu sarraysa taajkooda waa magaalada tusture taasaa alla gacantoodii ku furay wa awqaca waxaa ku soo dhacay fii asrihim qafaalkooda alhurmusaana waa abbaanduulihii iyo qaa'idkii iyo janankii ugu sarreeyey ciidanka tustur markaa hogaaminaya ama forsiinta kaana wuxuu ahaa alhurmusaan min ashaddi quwaatin hogaamiyaasha midka ugu daran alfursi xagga furs hogaamiyaashooda ba'san xagga baaska wa aqwaa midka ugu kakan buu ahaa umaraa'ihim umaradii furus shakiimatan xagga shakiimada waa kibirka anafadii isla weyntuu aad ugu darnaa wa amdaahum midka ugu socodsiin badan buu ahaa caziimatan xagga go'aanka wa awsacihim midka ugu ballaaran buu ahaa uguna sarreeya makiidatan xagga dhagarta fi lxuruubi dagaalada mar kastoo laga badin rabo gacantuu taagayaa wuxuu leeyahay heshiis baan rabaa markii lala heshiiyo uu fursad arkan waa uga bixi jiray nin aad khadaaco badan buu markaa ahaa alja'athu waxay magan gelisay intisaaraatu lmuslimiina muslimiinta guulahoodii ilaa musalaatihim ilaa musaalaxatihim inay la heshiiyaan oo ay musaalaxa la galaan akara min maratin hal mar wax ka badan mar kasta balan baa lala galaa wuu ka baxaa hayra laakiin annahu kaana wuxuu ahaa hormusaan yaqdiru bihi mid u buriya mid ballan fura oo ballan ku qiyaama muslimiintu ahaa kullamaa mar kastoo sanaxad lahu ay u suuro gasho ee uu helo alfursatu fursad wadanna uuna maleeyo annahu asaga qaadirun inuu kari karo ee uu heli karo calaa nasri guul uu ka guulaysto muslimiinta falamaa markii aطbaquu ay dabooleen calayhi korkiisay saa ugu soo wareegsadeen muslimiinta fii tustara tustar meesha lagu magacaabo taxasana minhum wuxuu kaga dhuuntuu ka galay fii burjin dhismo oo min abraajiha dhismaheedii almumanacati ee wax manciyo ah dhismo maniicahoo dhufays adag leh oo aan la geli karin yuu ka galay wa qaala lahum wuxuu ku yidhi muslimiintii inna macii anigu waxaan wataa ogaada mi'ata sahmin boqol gamuun ah boqol liib ayaan wataa boqol gamuun wawallaahi baan ku dhaartee la maa tasiluuna ilaya ma isoo gaari kartaan maa daama intii ay ku sugan yihiin fii yaddii gacantayda shay-un shay oo minhaa sahmiyaalkaa ka mid ah wa antum adinkuna taclamuuna waxaad og tihiin annii anigu raamin inaan ahay nin gantaal tuuridda ku dheereeya nin shiishka aad u yaqaano laa tukhطi'u lahu ramya aan la gafayn wax tuuryo ah waad i ogtihiin buu yidhi boqol gamuuna gacanteeda way ku jirtaa haddaad ii soo dhowaataan boqolkaa intay gacanteeda ku jirto mana i qaban kartaan waana idinku laynayaa famaa jadwaa maxaad ka faa'idaysaan marka maxaa faa'idood ka helaysiin buu yidhi casrikum qafaalkiina iyaay anaad i qafaalataan bacda an usiiba markaan asiiba kadib mi'atan boqol oo minkum adinka idinka mid ah boqol qofood oo idinka idinka mida aan asiiboon ka dhigo bayna qatiilin iyo wa jariixin kula dilo iyo kula dhaawaco markaa kadib haddaad i qabataan maxaad faa'iideen buu yidhi faqaaluu waxay dhaheen wamaadaa turiid maxaa rabtaa waayahe maxaanu kuu qabanaa faqaala wuxuu yidhi uriiddu waxaan doonayaa an anzila inaan soo dego calaa xukmi khaliifatikum khaliifkiina cumar xukunkiisa faraha iga qaada anna wax ma idin gaarsiinay waan soo degaa laakiin waxbaad igu samayn kartaan ma laha cumar ibn khadaab ii geeya waliyafcal ha igu sameeya bi aniga maashaa wuxuu doonee saasuu markaa yidhi faqaaluu waxay dhaheen laka daalika waa yahay laka arrintaa way kuu sugan tahay laka daalika arrintaabay kuu sugan waan kuu samaynaynaa faramaa markaasuu tuuray biqowsii qaansadiisii cala ardi dhulka wanazla ilayhim waa usoo soo degay mustasliman asagoo isdhiibay mustaslim asagoo ah fashadduu markaasay ku adkeeyeene waxay ku xirxireen wahaaqahu xargihiisii wa ursila waxaa loo soo diray ila almadiinati magaaladii madiina cumar baa loo soo diray maca wafdin wafdi baa lala soo daray oo min abطaali اfatxi fatxiga iyo guushaa la helay kuwa ugu geesisanaaye wacdara'a muujiyey yaa lagu soo daray wa kaana calaa ra'sihim waxaa u sarreeyey oo madax u ahaa dadka anas ibni malik radia allahu canhu waa khaadimu rasuuli calayhi salaau wasalaam walaxnaf ibni qaysna wuu ka mid ahaa tilmiidu lmadarasati iskuulkii iyo madarasadii ardaygeedii iskuulkii alcumariya cumari loo nisbeeyey waa madalsi cumar ibn اkhaaabe macnaha cumar ibn khaaab wax soo baray macnaha madaa way la soo dhaqaaqeen alwafdu wafdigii ayaa soo dhaqaaqay yaxufu asagoo soo dedejinaya alkhudaa tallaabada asagoo raba inuu tallaabo dheereeyo bilhurmusaan bay la soo dhaqaaqeen naxwa almadiinati dhanka madiina loo soo kaxeeyey liyubashira si loogu bishaareeyo amiira almu'miniina bilfatxi mu'miniinta amiirkooda waa cumare fadxigii iyo guushii markaa la helay wayaxmila loona soo qaado ilaa bayti maali lmuslimiin muslimiinta baytulmaalkooda khumus alghanaa'im haniimooyinkii lasoo helay khumuskoodii iyo waliyusallima iyo waliyusallima in lagu sallimo oo cumar loo dhiibo naakif alcuhuudi ballanburiyihii naakifkii cuhuudkii ballanada burin jiray waa qaa'inkan ay wadaan khawaana khawaanka ahaa iyo khayaanada badnaa addimami ballanada khiyaanahayay dimamka iyo waxyaabaha cuhuudiya ballanada lala galo si loogu sallimo farta loogu saaro ila alkhaliifati khaliifkii cumar ahaa liyaxkuma calayhi suu u xukmiyo cumarna dushiisa bixukmihi xukunkiisa bal wixii asaga uu doono inuu cumar ka yeelo ilaa isagaa codsaday falamaa markii balaquu ay soo gaareen xawaashiya almadiina magaalada madiina duleedkeeda laakiin aysan weli magaaladii soo gelin acadduu way diyaariyeen raggii alhurmusaana hormuzaan baa la dhisay oo waa la diyaariyey liyacriduuhu say ugu bandhigaan amaama almuslimiina muslimiinta hortooda calaa hay-atihi qaabkiisa inaan lagu gelinin si nin oo qafaal ahee qhanaankii iyo qaabkii madaxtinimada markuu ahaan jiray in la dhiso la hagaajiyo saana magaalada lagu geliyo fa albasuuhu waxay u labiseen fiyaabahu dharkiisii almansuujati laga sameeyey min hamiini diibaaji xariirta diibaajka tan u qaalisan ayay u geliyeen almuwashaata lagu sharxay oo lagu ziineeyey bikhuyuuطi dahabi dun dahab la geliyey biyaheedii waxaa looga dhigay ee lagu qurxiyey iyaabkii noocaasay u geliyeen wawadacuu waxay u saareen calaa ra'si madaxiisa taajahu taajkiisii waa koofi boqoreeddii almurasaci lagu qurxiyey ayadana biduri waljawhari waxyaabaa dhalaalaya quruxda badan waay jawhariyo iyo duri baa lagu qurxiyey waqalladuuhu waxay u qoorgeliyeen oo ay garabka u saareen amasay u dhiibeen sawlajaanahu ushiisii sawlajaanada waa ul qurux badanoo madaxdu inta badan ay qaataan markay qudbaynayaan iyo markay socdaan iyo ul aad u dhalaasho waaye tii boqortinimada almasnuuca ayadana lagu xardhay ee lagu qurxiyey min albriisi waa shay aad u dhalaala waa shay ibriisoo asagana waxyaabaha wax lagu qurxiya ka mid ah almukallal taasoo lagu sharxay oo lagu dheehay bilyawaaqiiti iyo wallaali lu'lu iyo yaaquud iyo wax qurux badan ushiisiisaa ahaydna way u dhiibeen waxaad mooddaa hanaan boqor marka waana qafaal famaa in waiad ma soo istaagin oo ma soo gelin aqdaamum lugahooda arda yariba yarib dhulkeeda waa madiine xataa tajamaca annaasu ilaa dadkii ay u soo aruureen calayhim korkooda wafdigan iyo ninkan ay wadaan ayaa loo soo kulmay ayaa loo soo kulmay shiiban iyo washubanan dhallinyarii waayeelba dadkii oo dhan way isku soo baxeen wajacaluu waxay guda galeen dadkii reer madiina yanduruuna inay fiirinayaan ilaa asiirihim qafaalkooda wayacjabuuna ay la yaabayee la cajabsan yihiin min hay'atihi hanaankiisa iyo wazayihi waziyihi zayga uu ku sugan yahay macnaha qaabka iyo hanaankiisa ashadd alcajabi cajaab midda ugu yaab badan nin qafaal ahoo saan ah yay aad ula yaaban yihiin tawajaha alwafdu wafdigii waxay ula soo ay la soo aadeen bilhurmusaan ilaa daari cumar cumar gurigiisii falam yajiduuhu maysan helin ma jooga cumar fasa'aluu canhu way su'aaliyeenoo cumar aaba bay yidhaahdeen hormusaanna waa la wadaa fa qiila lahum waxaa loo yidhi innahu cumar madaa wuu tegey ila lmasjidi masaajidkuu aaday liyastaqbila suu u qaabilo wafdan wafdi oo qadima usoo galay calayhi korkiisa xafiiskiisu waa masaajidka masaajidka ayuu aadayo wafdi buu rabaa inuu ku qaabilo fainطalaquu way soo tageen haddana ila almasjidi masaajidkii bay soo aadeen falam yarawhu manaysan ka arkin hunaaka meeshaana maba joogaba wakaanuu waxay ahaayeen wafdigii asiirkoodiiba kullamaa mar kastoo taala ay dheeraato bihim ayaga albaxhu raadinta can ilkhaliifati khaliifka ay raadinayaan takaafara annaasu dadkii baa kusoo badanaya calayhim korkooda xaafadan markay soo maraanba inbaa ka soo raacda xaafadaa markay galaan in kalaa ka soo raacda marba marka ka dambaysay cumar baarayaan ay raadinayaan dadkiibaa ku soo bataa washtadda zixaamuhum ciriirigooda markaa badanaya zaxmada iyo waxyaabaha meeshii cidhiiriga dadka wa fii ma wakti hum ayaga oo fii xayratihim haadihi wareerkoodaas ku jira oo cumar meel kasta ka raadinaya ra'aahum waxaa arkay sibyatun ciyaal siqaarun yar yar ah oo yalcabuuna ciyaaraya ciyaalkan bay dhowr marna saa u mareen saana usoo mareen ciyaalkiibaa arkay waxbay fahmeen marka faqaaluu waxay dhaheen ciyaalkii lahum raggan socdoo anas iyo ninkan la wade oo boqorka ahaa iyo kulli markay arkeen waxay ku dhaheen maa sha'nukum maxaa idinku dhacay war maxaa maanta idin helay naraakum aan idin arkayna daahibiina aayibiina idinkoo sii socdoo soo noqonaya lacallakum ma waxaad mudan tihiin turiiduuna inaad doonaysaan amiira almu'miniin cumraa raadinaysiin miya ciyaalkii baa dhahay faqaaluu waxay dheheen nacam haa nuriiduhu cumar baan doonaynaa faqaaluu waxay dheheen ciyaalkii innahu cumar naa'imun waa hurdaya fii maymanati lmasjidi masaajidka dhinaca midigta ah gees ayuu ku jiraaye meesha ka fiiriya mutawasad wuxuu barkimaystay uu barkin ka dhigtayna burnusahu koofiyadiisii koofiyad dhinacna ka dheeroo mar allaala markii wafdi uu qaabilahayo oo cogaana jumri leh taana wuu wataayo wuu barkaday taasuu barkin ka dhigtay maymada maymanada iyo dhanka midigtae masjidkana meeshaasuu hurdayaa wa kaana cumar wuxuu ahaa ridwaan ullaahi calayh qad kharaja mid soo baxay liliqaa'i wafdi wafdi inuu qaabilo oo min ahli lkuufa reer kuufa ah fii burnusin lahu koofiyad asaga uu leeyahay ama shay madaxa la saarto ayuu la soo baxay falaman sarafa alwafdu wafdigii markay baxeenna khalaca wuu bixiyey alburnusa koofiyadii wadacahu wuxuu dhigtay taxta ra'sihi madaxiisa hoosteeda wa aslama wuxuu u dhiibay wuxuu u dhiibay jafnayhi labadiisa indhood ilalkara hurdo wuu hurday wafdigii markay ka tageenna wuu iska jiiftay ilan aad buu isaga daalan yahay wuxuu ku jiraa shu'uunta dadka muslimiinta wafdi buu qaabilayaa dhinac bannaanku ka waamulayaa dadka jihaadka ku jira dadka ciyaalkii waxbuu sii hagaajinayaa habeenkii oo dhan wuu wareegayaa marka wuxuu isyiri bacdama wafdigii ay tageen wax yar indhogaduudsa marka wa aslama jafnayhi labadiisa indhoodna wuxuu u dhiibay ilalkaraa hurdo wuu hurday macnaha fainalaqa alwafdu wafdigii baa soo baxay bilhurmuzaan bay la soo baxeen oo waxay la soo aadeen ilaa maymanati almasjidi masaajidka dhinaciisa midigta ah falamaa markii ra'ow ay arkeen alkhaliifata khaliifkii naa'iman inuu hurdayo jalasuu duunahu sukadiisun bay fadhiisteen lama kicinin waajlasuu way fadhiisiyeen asiiran qafaalkoodiina macahum ayaga micigooda lam yakun mausan ahayn alhurmusaan mausan ahayn yafqahu mid fahmaya shay-an oo min alcarabiyati carabiga ka mid ah ciyaalkaan hadlaay iyo cumar maa raadinaysin iyo waa iska socdaa waa iska daba socdaa maahane wax uu ka fahmayo iyo sida xaalku uu yahay markaa ma jiro lama socdo wamaa kaana muusan ahayn ee hormusaan yakhturu miday ku soo dhacda bibaali maskaxdiisa anna haada naa'imkan hurdaaya fii naaxiyati اlmasjid huwa amiiru اlmu'miniin cumar ibn khadaab waaye maskaxdiisa maba kusoo dhicinba xaqan waa run innahu kaana wuxuu a qad samica mid maqlaa waxaa wuxuu maqli jiray can takhashufi cumara cumar nolol qalafsanaantiisa takhashufka cumar uu ku jiro takhashufka waxaa loo jeeda waa diiqu اlcaysh waa xagga tanacumka waxaan ahayn cumar ibn khaaab dhaguu ka maqli jiray inuu yahay nin noloshiisu takhashuc tahayo ay iska dhib badan tahay iyo wazuhdihi nicitaanka cumar uu ka zaahiday fii sukhrifi dunya adduunka quruxdiisii dhalaalkeedii wa quruxdeeda laakinahu laakiinse maa kaana ma uusan ahayn hormusaan yatakhayalu mid maleeya mujarada takhayuli mala keligeed macnaha mala uun an yanaama inuu hurdahayo qaahir ruum ninkii ruum eber ka dhigay ruum midkii qahray ee duleeyey wa kaasiru jebiyey alakaasirati nimankii kaysariyiintana inuu hurdaayo fii طarafi اlmasjidi masaajidka dhinaciisa min hayri qiطaa'in go' la'aan khida la'aan ninkii furus iyo ruum iyo ay ka cabaadayaan oo dhammaan baabi'iyey yaa iska seexanaya dhulka maskaxdiisa muusan gelinin walaa wikaa'in weel la'aan walaa xabsin waardiye la'aan xaras la'aan walaa xujaabin waardiye la'aan intaasuu iska seexana mausan dhehaynin walamaa markii ra'aa uu arkay alqowma qoomkii yajlisuuna inay fadhiyaan waa hormusaane saamitiina ayna aamusan yihiin dannahum wuxuu u maleeyey yata'ahabuuna lisalaad inay salaad u diyaargaroobayaan war kuwa way aamuseene ma tukan rabaan buu is yidhi wayataraqabuuna ay sugayaan quduuma alkhaliifa khaliifka soo gelitaankiisa cumar imaashihiisay sugayaan saasay la aamuseen buu is yidhi laakina alaxnaf ibni qays ayaa jacala wuxuu guda galay yushiiru ila annaas inuu dadka u ishaarayo an yumsikuu inay joojiyaan can ilkalaami hadalka war aamusa buu yidhi wayakufu ay ka reebtoonaadaan wuxuu ka celiyey inay ka reebtoonaadaanay ka istaagaan oo ay dhaafaan can iljalabati shanqarta jalabjalabda iyo lugjugta inay dhaafaan likay si ay laa yuuqiduuna u toosinin alkhaliifata khaliifka aliifka ha kicinine war jugtii qaylada ka daaya buu yidhi faqad kaana wuxuu ahaa oo yaclamu mid og min suxbatihi la saaxiibitaankiisa lahu cumar uu la saaxiibay wuxuu ku ogaa annahu cumar qallama inuu inay yaraydba yaqtamidu inuu laabo lahu asaga jafnun hurdo fii leyl habeen inuu indhihiisa hurdo u laabo muusan ahayn cumar radia allahu canhu taasuu markaa ogaa imaa qaa'imun cumar wuxuu ahaa ima inuu taagan yahay fii mixraabihi mixraabkiisa mawlac yaroo guriguu ku lahaa oo yacbud اllaha alla uu ku caabudayo ow amase inuu yahay aw mutakhafin mid isku yaraystay oo isku gaabiyey fii hiyaabihi dharkiisa yajuubu ku wareegaya axyaa almadiina magaalada madiine xaafadaheeda liyacrifa suu u ogaada axwaala raciya dadka raciyadaee madaxda uu yahay xaaladooda yaa xanuunsan yaa oynahaya ciyaal baahanoo oynahaya saasuu ugu wareegayaa magaaladii ow amase caasin inuu yahay mid caasin markaa ah ow amase inuu yahay ayuu ahaa cumar macnaa labadaa mid ah waaye mid waardiye ah oo waardiyeynahaya ow caasin ama mid soconaya dheh yaxrusu asagoo waardiyeynaya buyuuta almuslimiina muslimiinta guryahooda min ka waardiyeynaya min aturaaqi wax guureeyo ah cadow soo guureeyo iyo wax tuug ahoo socda iyo saasna habeenkii waa u wareegaya u soconayaa fa ahaarat waxay kicisay ishaaraatu laxnafi axnaf tilmaamaha linnaasi dadka uu u tilmaamayo intibaaha hurmusaan hurmusaan baraarugiisa macnaha wuu soo baraarugay marka hore isma dhehi ninkana cumar ahe markuu axnaf aamusa war saa yeela leeyahay waxay kicisay intibaahiisii maskaxdiis buu ku laabtay faltafata wuxuu eegay hormusaan ila muqiira bni shucba wa kaana muqiir wuxuu ahaa yacrifu mid garanayo yaqaana alfarisiya luqada farisi buu yaqiinay wuxuu la hadlay marka muqiira wa qaala wuxuu yidhi man haada naa'im ka hordaayo waa kuma faqaala lahu muqiir wuxuu yidhi inahu amiiru lmu'miniin cumar waa mu'miniinta amiirkoodii cumar ahaa waaba yaabayba ninkan meesha hurdaay waa mu'miniinta amiirkoodii cumar ahaa markuu sidaa yidhi fafaqara wuu furay fataxa alhurmusaan famahu afkiisii afkuu kala qaaday dahshatan yaab iyo wareer wa qaala cumaru ma cumar ba kan miyaa cumarka la sheegaan ka baqi jirnay buu yidhi ayna xarasuhu aaway xaariskiisii waxujaabuhu shaqaalihiisii waardiyaashiisii aaway kan keligiis meesha jiifmaa cumar ah wixii ilaalinaya faqaal lahu muqira wuxuu yidhi laysa lahu xaarisun walaa xaajibun xaajib iyo xaarisba ma laha shaqaale iyo wax ilaaliya wax waardiyeeya intaba ma laha cumar faqaala hurmusaan wuxuu yidhi yambaqii waxaa habboon marka an yakuuna nebiyan inuu nebi yahay waaba nebi marka nebiyada aan la ilaalinine kan inuu nebi ahaado waayo marka faqaal muqir wuxuu yidhi bal maya nebi ma ahee yafcalu wuxuu sameeyaa ficla alambiyaa nebiyada ficilkooda cadaaladii khayrkii ummadoo loo garsooro nebiyadu waxay samaynayeen buu sameeyaa id waqti laa nebiya nebi uusan jirin bacda muxamedin nebi moxamed kadib sala allahu calayh wasalam uma kabacdi kahura annaas dadkiibaa waxay badiyeen kahura annaasu dadkiibaa batay mar si qof kasta si ugu soo leexanayay wartafacad waxaa kor noqday aljalabatu shanqartii guuxii iyo buuqii baa kor noqday fastayqada cumara kacay marka radia allahu canhu wastawaa wuxuu ku ekaaday jaalisan fadhiga wa nadara wuxuu fiiriyey ila annaasi dadka fii dahshatin wareer asoo aad ula yaaban buu dadkiisaa usoo fiiriyey fara'aa wuxuu arkay alamiira alfarisiy amiirkii reer farisi wa calaa ra'si madaxiisa taajuhu taajkii boqortinimada saaran almutawahaju ifaysa taxta ashicati shams qoraxda nuurkeeda hoosteeda la iftiimaysaa wa fii yadihi gacantiisana sawlajaanuhu ushiisii ay ku jirto alladii taasoo yakhtifu dafaysa bariiquhu biriqbiriqeeda iyo iftiinkeeda allabsaari dhahaba dafaysa qofkii saa u fiiriyaa laga yaabo inuu arki waayaba faxadaqa fiih wuu ku taagay wejigiisa xoog buu u fiiriye macnaha wa qaala cumar wuxuu yidhi alhurmuzaanu hurmusaan miyaa kan faqaala lahu axnaf baa dhahay nacam haa yaa amiira almu'miniin muminiinta amiirkooda waa ninkii ninka odayga ahaa fata'ammala cumar cumar waa u kuurgalay wuxuu aad u fiiriyey maa calayhi waxa korkiisa saaran oo min adahabi dahab ah walloliluul ah walyawaaqiiti yaaquudya ah walxariiri ee xariir ah yuu aad ugu kuurgalayoo si fiican buu cumar u fiiriyey uma kabacdi ashaaxa wuxuu ka leexiyo ka dadbay biwajhi wejigiisa canhu xaggiisa wa qaala cumar wuxuu dhaha acuudu biاllaahi min annaar ilahay baa naar ka magan galay subxaana wa tacaala qamiiskiisa ayuu iska wataa radia allahu canhu cumar ilaahay baan cadaab ka galay wa astaciinu bihi cala adunyaa wa astaciinu ma kaalmaysanayaa bihi kaa cala adunyaa adduun alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale alladii allihii adalla duleeyey haadaa kan iyo waashyaacahu inta lamidkaa lilislaami islaamka usoo duleeyey uma kabacdi qaala wuxuu dhaha yaa macshar almuslimiin tamasakuu warqabsada bi haada addiini diinkan ee kan ah waxaan ku gaarnay arrintan oo furs ninkii ugu sarreeyey hoosteena uu u joogaa saan dahab iyo xariir iyo jawhare iyo yaaquud dushiisay u saaran tahay gacanteennana uu ku jiro wax kale ma ahee tamasakuu bi haada diin diinkan qabsada buu yidhi diinkan baan ku cisownay diinkaana ilaahay nagu sharfay qabsada wahtaduu ku hanuuna bihadyi nebiyikum nebigiinna dariiqiisii hanuunkiisa alkariim ee wanaagsanaa wallahi haddaysa labadaa ahaan lahayn waana laka adkaan lahaa walaa tubdirannakum yaysan idin qooqinin yay idin kibrinin addunyaa adduunka fainahaa haraara waa mid wax kedisa iska ilaaliya falamaa markii faraqa uu dhammeeyey min kalaamii hadalkiisii hadalkiisii markuu dhammeeyey cumar basharahu axnafu axnaf bin qays wuxuu ugu bishaaray bilfatxi guul in la guulaystay oo akhbaru wuxuu u sheegay bimaa afaaa allah waxa ilaahay u celiyey cala almuslimiina muslimiinta oo min alghanaa'imi haniimooyin ah wa qaala lahu cumar wuxuu axnaf ku yidhi yaa amiira almu'miniin ina alhurmuzaana qad istasara waa waa isakay soo dhiibay macnaha ayagood xoog uma soo qabanine asaa ninka isdhiibay qad istasara lanaa anaga annaguuse kaa soo dhiibay waطalaba wuxuu dalbaduu codsaday an yunzila inuu ku soo dego calaa xukmika xukinkaaga fiihi asaga fakalimhu la hadal waa in shi'ta haddaad doonto faqaala cumar wuxuu dhahay laa ukalimuhu la hadli maayo xataa takhlacuu ilaa aad ka siibtaan maa calayhi waxa korkiisa saaran oo min madaahiri albatari waalashari kibirka iyo xumaanta korkiisa saaran madaahirteeda ka bixiya marka hore waxaan kibirka badan iyo dahabkan iyo yaquudkan korka kaga lulan dhammaan inaad ka bixisaan maahani fakhalacuu canhu way ka siibeen xilyatahu wataajahu waakhaduu minhu waxay ka qaadeen sawlajaanahu ushiisii waalbasuuhu thawban maray u xireen dafiiqan dafiiq ah qushun iska ah yasturu jasadahu jasadkiisa uu ku qasturo cinda dalika markaa agteeda iltafata ilayhi cumar cumar baa eegay saasuu u fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi hey he buu yidhi yaa hurmusaan hurmusaanow kayfa wajadt maxaad helaysaa buu yidhi kayfa wajadt seed heshaa wabaala alqadari qadarkii iyo ballanfurkii xaaladiisa iyo baalkiisii ka waran iyo wa caaqibata mri illaahi amarkii ilaahay ciribtiisa say noqotay fiiri faaطraqa madaxuu raariciyey alhurmusaan fii dilla asoo dulli ka muuqdaa uma qaala wuxuu yidhi yaa cumar laqad kunnaa waxaanu ahayn fi ljaahiliyati jaahili naxnu waiiyaakum annaga iyo idinkaba walam yakun illaahu ilaahayna ma uusan ahayn macana walaa macakum idinkan alla idinlama jirin anagana lama jirin marka ilaahay labada qofood uu garabkooda ka baxo waa ciddii xoog badan ciddii hub badan waayo laakiin qoladu ilaahay la jiro hub iyo saanad iyo cadad uma baahnee wama nasru ilaa min cind illaah marka idinkana jaahili baad ahaydeen annaguna jaahiliyaal baan ahayn cid uu alla la jirayna ma jiro faalabnaakum markaasaan idinka guulaysanaynay buu yidhi waa markii hore falamaa aslamtum markaad islaamteen wa saara allaahu ilaahay uu noqday macakum micigiina qalabtumuuna waa naga adkaateen buu yidhi ilaahay maca almu'miniin maca almuttaqiin maca asaabiriin saa darteed markaasaad naga adkaateen fa qaala lahu cumar baa wuxuu ku yidhi haddana laqad halabtumuuna waxaad kaloo nooga adkaateen waad naga adkaateen lihaada aladii dakarta midkii aad sheegtay waa mar allaala markii jaahiliga laqad qalabtumuuna lihada aladii dakarta wlmru aakhar arrin kalena way jirtaa ood nooga adkaateen maxay tahay huwa ijtimaacukum waa wada jirkiina iyo wa tafaruqunaa tafaraaruqeena tafaruquna aad buu dhib badan yahay oo waxaa muslimiinta maanta haystaa saa darteed tafaraaruqana waad nooga adkaateen iyo wada jirkiina uma kabacdi nadara ilayhi wuu eegay bishiddatin si daran buu u eegay wa qaala wuxuu yidhi maa hadaruka ballanfurkaagii ka waran maa qadruka qadarkaagii khiyaanadaadii maxay ahayd fii in fii intiqaadika almara tilwa macnaha intiqaadkaagii ballanfurkaaga khiyaanadeeda oo marba marka ka dambaysaad ballanfuri jirtay yaa hormusaano hormusaano fa qaala wuxuu yidhi haddaan kuu sheego akhaafu waxaan cabsana an taqtulni inaa idishid ilaan gacantaadaan ku jiraaye ballanfurkeed naga ballanfuri jirta sheeg haddaa idhaahdo oo aan kuu sheego akhaafu waxaan ka cabsanayaa an taqtulanii inaad ii disho faqaala cumar wuxuu dhahay laa ba'sa calayka baas korkaaga ma jiro dhib ma laha xataa tukhbiranii ilaad ii sheegto dil ma jiro ilaad ii sheegto falamaa samica markuu maqlay alhurmuzaana daalika arrintaa min cumar xaggiisa hada'a waxaa ka degay rawcu cabsidiisii bacda ashay qayb baa ka degtay cabsidii haysay waxoogaa nus baa ka dhammaaday wa qaala wuxuu yidhi innii cadshaanun waan oomanahay marka hore bar isiiya waa hormusaan fa amara cumar wuxuu amray an yasquhu inay waraabiyaan war biyo u keena baa la yidhi fa utiya lahu waxaa loola keenoo loola yimid bimaa'in biyo fii qadaxin weel haliidin oo gogo'anoo jajaban baa loogu keenay fata'ammalu fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi low kuntu haddaan ku dhimanaya cadshan oonna lam astadic ma awoodi karo an ashraba inaan ku cabo fii mili hada alinaa weelkan oo kale ninkii boqorka iyo galaaska daabka wax lagu siin jiray waxay ugu keeneen galaas dhinac ka buuqsanoo dhinac wax ka oo asagoo dhan haliid ah marka wuxuu yidhi haddaan qoon u dhimanayo xataa ku cabi maayo buu dhahay midka fa amara cumar wuxuu amray mid kale in loo keeno fa utiya lahu bimaa'in biya loo keenay fii inaa'in yardaah weel uu asagu raali kayo qanciyey weel fiican baa loogu keenay falamaa akhadahu markuu qabsaday fii yaddii gacantiisa hormusaane jacalad waxay guda gashay yaddow gacantiisa tartajifu inay ruxruxanayso inuu jaraynayo asagoo dhanba gilgilanaya fa lahu cumar baa wuxuu ku yidhi maa bika war maxaa ku helay faqaala innii akhaafu waxaan ka cabsanaa buu yidhi an uqtala in lay dilo wa ana ashrabu haadihi اljurca min almaa anoo jurca biyo cabaaya inaad igu soo bowdaan oo idishaan baan ka cabsanayaa faqaala lahu cumar wuxuu yidhi laa ba'sa calayka baas korkaaga ma aha xataa tashrabahaa ilaa aad cabto cid wax ku yeelaysa male cab baa la yidhi famaa kaana maba ahaa ninba min hurmusaan ilaa an kafa'a inuu afgembiyey alinaa weelkii maba cabinba afgembi buu dhulka u geliyey wasafaxa almaa biyi buu qubayuu daadiyey faqaala cumar wuxuu yidhi axdiruu lahum maa hayru biyo kale u keena walaa tajmacuu calayh ha isugu darina alqatla dil iyo alcaasha oon ha isugu darina biyo kale u keena asaa kas u daadiya biyihii faqaala hurmusaan wuxuu dhahay laa xaajata lii bilmaa biyo dan aan kaleya ma laha idinkagama baahni biyihiina wainamaa aradtu waxaan doonahaya keliya an asta'mina bihi calaa nafsii min alqatli inaan naftayda dilka ka aamin yeelo aaminaana ku jira baabi bas ilaan qiyaaanuu sameeyey inaan aamin geliyo baan rabay buu yidhi naftayda min alqatli faqaala lahu cumar wuxuu yidhi inii qaatiluka waa ku dilaa buu yidhi ani ninku dhaafaayo ma ihi faqaala hormusaan wuxuu dhahay laqad ammantanii waad ii ammaan gelisay bese ii dilaysaa soo ta ii ammaan gelisay hadda faqaala cumar wuxuu kadabta beenlow baa tahay goormaan ku ammaan geliyey faqaala ah, waxbaa ka hoos baxay cumar faqaala anas ibnu maalik wuxuu yidhi sadaqa yaa amiira almu'miniin faqad ammantu waad ammaan gelisay run waay ammaan baad siisay ninkaan faqaala cumar wuxuu yidhi wayxaka war halaagaaga ama liibaantaadiiya anasow a aaminu ma aamin gelinayaa a u'aminu ma waxaan aamin gelinayaa qaatila akhiika walaalkaa kii dilay waa bara ibni maalik suwarkaan kusoo marnay bara ibni maalik waa ninkii dilay waa majza'at ibnu thawr suwarkaan kusoo marnay waa ninkii dilay hayhaata buu yidhi hayhaata wallahanan dhaafinkan faqaala anas wuxuu yidhi laqad qulta lahu waxaa tidhi laa ba'sa calayka baas korkaaga ma aha xataa tukhbiranii ilaad ii sheegto miyuu kuu sheegay waa maya waqulta lahu waxaad ku tidhi laa ba'sa calayka baas korkaaga ma aha xataa tashraba almaa ilaa biyihi cabto sababtuu afgembiyey biyihii ma cabin marka aamin buu ku jiraa ninkaan wa ayada waxaa xoojiyey alaxnaf qawla anas anas qowlkiisii buu ayiday oo aqara alxaadiruuna dadkii meesha joogeyna way qireen biأna amiir اlmuminiin qad ammana اhormusaan inuu ammaan geliyey si fiican buu ogolay fanadara cumar ila hurmusaan buu fiiriyey muqdaban asoo aad u xanaaqsan wa qaala wuxuu yidhi laqad khadactanii waad khiyaantay buu yidhi waad waad ii hoosgelisay waad ii dhagartay wainii anigu wallaahi baan ku dhaartaye laa ankhadicu laygu dhagri maayo ilaa limuslimin muslim maahani muslimnimo bes ayaan dadku dhaafayaa taasaa laga yaabaa in laygu khadaaco oo laygu dhagro faaslama hurmusaa hurmusaasna uu islaamay wa farada lahu wuxuu u qadaray cumar alfayn laba kun siya buu yidhi hadda waayo nin dadka muslimiinta ah nin buu dilay iyo saan buu ahaa iyo xaaladdu ma aha mar hadduu qofku islaamo qalaad faraha laga qaadaya gadaal loo raaci maayo aarsi iyo maaha islaamka wixiisa maxaa u dagaalamayso inuu islaamo ma aha wuu islaamee faraha ka qaad marka intii kale ilahay baa khayr wanaag siinaye laqad kaana wuxuu ahaa yuqliqu mid qalal ku abuura baala cumara cumar ee maskaxdiisa karatu naqdi buritaan badnaantiisa buritaan badnaanta alfurusi furus ay burinayeen licuhuudihim ballanadooda maca almuslimiina muslimiinta ay la galaan iyo wa inqilaabuhum goddoonka iyo noqoshada calayhim korkooda inqilaabayeen mar kastee balan la galan furus muslimiinta way burinayaan cumar maskaxdiisa way dhibtay taa fa jamaca wuxuu soo ururiyey rijaala alwafdi wafdigii ragga ahaa oo dhan alladii kaasoo qadima maca alhurmusaan la soo galay wa qaala lahum wuxuu ku yidhi ayu'adi muslimuuna muslimiinta ma dhibaan calaa ahli dimma ahlu dimmada war gaaladan balanta lala galay ma dhibaan muslimiinta oo muslimiinta wax dhibta miya wayusii'uuna ma waxay muslimiintu xumeeyaan mucaamalatahum la dhaqankooda fayantaqiduu markaas miyaad timaada inay buriyaan ballanta calayhim korkooda faqaala rijaalu lwafdi raggii wafdiga waxay dhaheen wallahi yaa amiira almu'miniin maa naclamu ma ogin annaga anna aadan qof asaa'a lahum ayaga xumeeyey mucaamalatan xagga dhaqanka ow amase khafara dilaaciyey uga baxay lahum ayaga dimmatan balan ow qashahum khiyaanay fii caqdin ballan lagu jiray annagu weli ma arkin qof muslim ah oo ahlu dimmo dhibaaya faqaala cumar wuxuu yidhi famaa lahum maxaa dhacay waayahe yanqalibuuna calaykum ay idinkala gadoomayaan dushiina kullamaa mar kastoo sanaxad lahum ay u suuro gasho alfursatu furso cala araqmi ayduu ay jirto mimaa baynakum wa baynahum min cuquudin balana idinka dhaxaysaa sababtay mar kastay fursad helaan uga baxaan maxay tahay ma idinkaa dhiba ma idinkaa dhibaato gaarsiiya faajaaba alwafdu wafdigii waxay ku jawaabeen bikalaamin hadal lam yuqnic cumar cumar uusan ku qancin walam yastarix low usanna ku raaxaysanin hadal uu cuntami waayey ayay ku jawaabeen cinda dalika markaa agteeda qaama waxaa istaaga alaxnaf bin qays wa qaala wuxuu dhahay ana ukhbiruka anaa kuu sheegaya bima sa'alta canhu waxaad weydiisaya amiir almu'miniin faqaala hati ma cindaka keen buu dhaha xagtaada ahaaday faqaala axnaf wuxuu dhahay inaka adiga yaa amiir almu'miniin qad nahaytana waxaad naga reebtay can alinsiyaaxi inaan horay usii galno fii bilaadi alfurs markaad dagaal gashaan meeshaad qabsataan ku ekaada dhahdaa wa amartanaa waxaadna amartay biliqtisaari inaan ku gaabsano calaa maa fii aydiina waxa gacmaheena ku sugan oo min ardiihim wa mudanihim dhulkoodii magaalooyinkooda ah wa ina alfurasa furs daama lahum intuu ku sugan yahay melikun boqor xayun oo nool wa mulkun iyo mulki qaa'imun ee taagan fasayuqaatiluunanaa way nala dagaalamayaan alkarata tilwa alkara marba marka ka dambaysa liistirjaaci inay laabtaan oo ay ceshtaan darteed maa fii aydiina waxa gacmaheenna ku jira oo min qowmihim iwa diyaarihim qoomkooda iyo guryahooda ah wasayandamu ilayhim waxaa ku biira xaggooda oo aadaa man caahadanaa intii aan la ballannay kullamaa dacaahu daaci mar kastuu kii yeeraya u yeero inta kalena way ku biirayaan walaaxad lahu ay u soo ifbaxdo fursatu nasri fursad guuleed wainahu yaa amiira almu'miniin laa yajtamicu ma kulmi karaan malikaani laba boqor fii ardin waaxid ayagoo boqortinimadoodun ay joogto adigana waa talina wax soconaya ma aha falaa budda waxaa lagama maarmaan ah min an yukhraja inuu bixiyo uu saaro axadumaa midkood alaqra midka kale waa in laazim mid laga adkaadaa falow adinta haddaad noo fasixi lahayd lanaa annaga bilinsiyaaxi hoos horay inaan u galno fii bilaadihim bilaadooda xataa naqdiya ilaa aan ka takhallusno calaa melikihim boqorkooda wanuziilu aan tirtirno mulkahum mulkigoodii boqortinimadooda lanqaaca say u go'do lanqaaca rajaa'uhum say u go'do rajadooda oo wasakana ay u xasisho ja'shuhum baaskooda oo wastatabba lana almru amarkan uu noo sugnaado taasaa fiicanna fasax horey aan usii wadne faadraqa cumar wuu raariciyey madaxiisa laxdatan waxoogaa uma qaala wuxuu dhahay laqad sadaqanii waa ii run sheegay alaxnafu axnaf wakashafa lii wuxuu ii caddeeyey maa haaba wixii ka maqnaaday canii xaggayga oo min sha'ni alqowmi qoomka arrintooda ah wabacdun intaa kadibna faqad kaana wuxuu ahaa limawqifi alaxnafi ee haada maa bacdahu wixii uu sheegay baa wixii ka dambeeyey mawqifkaasaabaa lagu socday wa kaana min ahari hada ara'yi ra'yigaa ahartiisii raadkii ka soo baxay wuxuu noqday an hayara inay doorisay way wax ka beddeshay majra taariiqi taariikhda socodkeeda axdaf ibnu qays qaybtiisii labaadna meeshaasaan uga baxnay waa inuu habeen dambe haddii rabbi idmi abu xaniifa annucmaan ninka lagu magacaabo waa taabici jiliil ah qiimo badan waa inuu habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala inta ka horaysa wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam